اللهم ارزقنا العمل بما نقوله وما نسمعه جاهز شيخ بسم الله صلى الله على النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين نسأله أن يوفقنا لما يحبه ويرضى waxaanu ku jiray fasligii al-ikhlaas lilahi subxaanahu wa tacaala ee laga doonayay mucallimka iyo mutacalimka bismi llah ilaahay xaqiiqadiisa ana siiya qala اlmuأlif raximah اllah warawaynaa can اlustaadi abi اlqasim اlqushayriyi imaamka jaliilka ahayn saaxibu risaala almashhuura fi tasawuf imaamkaas waxaan ka roginay buu yihi raximah llah qaala wuxuu yidhi alkhlaasu ifraadu اlxaqi fi اطaacati bilqasd ikhlaaska ikhlaasku waxa weeye ifraadu اlxaqi ilaahay oo subxaanahu wa tacaala la keli yeelo fi اطaacati bilqasd iraadada horeba marka horeba ujeedada hore ee camalka ugu horeysa in loo qasdo in ilaahay jala jalaaluhu lagu kala yeelo wa huwa an yuriida biaacatihi yani ifraadkaasi ama qasdigaasi waxaa weeye an yuriida biaacatihi aacadiisa inuu ku doono oo ku raadiyo altaqaruba ila allah u dhawaansho ilaahay duuna shayin aakhar wax kale on jirin inuu ilahay nugu dhawaado waxyaalahaas waa badan yihiin wa minhaa waxaa ka mida ah min tasanuci limakhluuq inuu makhluuq la abuuray oo isagoo kale oon waxba haynin dur iyo nafci midna haynin inuu istusiyo weeye tasanuc yatasanac inuu wax sameeyo liajli dalika almakhluuq aw amase iktisaabi maxmadatin cinda annaas dadka inuu yani ammaan ka helo iktisaabi maxmada kasbasho ammaan oo cinda annaas dadka agtiisa la ammaano hebel waa fiican yahay inuu camalka u sameeyo uu doonayo salaaddii waa tukanaya khayrkii qur-aankii dikrigii laakiin wuxuu ku rabaa in dadku ammaanaan hebel waa wanaagsan waa munaafi lilkhlaas aw maxabati madxin min alkhalq ama uu jeclaystaba qalbiga ka jeclaysto dadku inay ku ammaanaan shayga wanaagsan uu samaynayo aw macnan min almacaani arrimo arrimaha noocaasa macno macaanidaas ka mid a siwa taqarubi ila allah oo aan ahayn ilaahay u dhawaanshihiisa bimacnaa yani abwaabtaasoo dhan baa soo gelaysa umuurahaasoo dhin dhanna waxaa weeye waa munaafiya lilkhlaas ikhlaaska ayay nafinaysaa oo ay fogeynaysaa qaala imaamku wuxuu yidhi ayqqushayriyu wayasixu an yuqaala waxaa saxiix ah ama la oran karaa wey alikhlaasu tasfiyat lficli min mulaaxadati lmakhluuqiin yani intaasaa lagu soo koobi karaa ikhlaas waa maxay tasfiyat lficli ficilka oo la saafigareeyo la sifeeyo min mulaaxadati lmakhluuqiin yani dadka makhluuqiinta aragtidooda ama dareenkooda ama daymadooda oo camalkii saalixa ahaa laga saafiyo camal baad samaynaysaa camalka aada samaynayso lilaahi baad u samaynaysa ilaahay dartiisa waxaad qalbigaaga ka nafiinaysaa ood ku dadaalaysaa inay marnaba kugu soo dhixin dhinacna kuu soo marin dadkaa ku daawanaya mulaaxadaynaya mulaaxadada waa caam ama waa aragti ay ku arkayaan ama ammaan ay ku ammaanayaan ama xumaato ay kaa sheegayaan adaad camalkaa ka tagto baabkaasoo dhan baa soo geli karaa marka ikhlaasku kaas wey wa can xudayfata almarcashiyi imaamka jaliilka raximah llah qaala wuxuu yihi alikhlaasu waa maxay istiwaau afcaali lcabdi fi ldaahiri walbain ikhlaas ma doonaysa ha camalkaagu ha ekaado oo ha sinaado markay dadku meesha ay kugu arkayaan iyo meesha aysan kugu arkaynin ama waxa daahirka ah eed samaynayso iyo waxa baatinka ah eed qalbiga ku hayso ninbaa adduunyada caayaya oo wax ka sheegaya oo intiqaasaya oo xumaatadii ay lahayd ee ilaahay subxaanahu watacaala ku sifeeyey yani ku sifaynaya walakin fi nafsi lwaqt qalbigu ka jecel yahay ka waa hayru mustawin biaahiri walbaini kama sina ma sina markaa ah, ninbaa markii daahirka uu yahay oo dad uu dhex joogo camalkiisu wanaagsan yahay markuu khaali noqdo oon cidna aysan arkaynin laakiin ilaahay uu arkayo yani camalkiisu uusan wanaagsanayn waa munaafi lilakhlaas maxay munaafi tahay marka uu banaanka uu joogo dadka dhex joogo yuusan mukhlis ahayn hadduu mukhlis yahay markuu keli noqdo ilan aragtidiisu ag ilaahay baa ay arkaya ka ahayd dadka ay arkaya ma ahayn dad maadan rabin soo ma ahaa dee camalkaagu waa inuu isku mid noqdaa istiwaau aahiri walbaain itaqi llaaha xayu yaraaka annaas xayu laa yarawnak ittaqi llaha xayumaa kunt wacan dinuuni raximah llah qaala alaaun min calaamaati likhlaas saddex alaaun saddex dinuuni imaamkaas raximah llah waxaa isna laga rawiyey alaaun saddex min calaamaati likhlaas ikhlaaska calaamooyinkiisay ka mid yihiin istiwaau lmadxi waldami min alcaama istiwaau almadxi waldami min alcaama ammaanta dadka iyo dhaliishooda iyo caydooda caamada caamat nnaas inay kuu sinaadaan oo camal baad qabatay camalkaa wanaagsaneed qabatay dadku ama ha kugu jeclaadeen ama ha kugu naceen ama ha kugu ammaaneen ama ha kugu dhaliileen inay isku ka mid noqoto inay arrintaasi ay isugu ka mid noqoto istiwaau almadxi wadami min alcaama lianna adigu dad la tacaamuli maysid maadaama aad mukhlis taho iraadadaadii hore ilaahay buu ahaa jala jalaaluhu dadka waxba kaama gelin shaqo kastood qabato oo wanaagsanna nin kugu ammaanay iyo nin kugu caaya labadaba waa lahaanaysaa isugu kaa mid ha noqdeen marka yayna ku kala duwanaanin istiwa lmadxi wadami min alcam wa nisyaanu ruyati lacmaali fi lacmaali wa nisyaanu ru'yati alacmaali iloobid aragtida camalka la arkaayo fil acmaali acmaasha marka lagu jiro oo camalkii wanaagsanaa aad haysay inaadan jalleecinoodan fiirinin oo bimacnaa hada cuskanin weey yani taasina waa tacaamul maca allah casa wajal tii dadkii waa isuu ka mid kadalika camalkan aad samaynaysa bimacnaa cujbi inuu ku galino aadan camalkii naftarkiisa aadan jaa jaleecinood or wallahi waa fiicna nin wanaagsan baan khayr baan ahay ah, marka waa cujbun bilcamal camalkiibaad yaad arkaysaa oo wax kula ah, ah wa nisyaanu ru'yat alacmaali fi lacmaal inaad iska ilowdaba shaqadii ilahay waa ku waafajiyay waad haysaa soo maaha ha fiirinina karamka ilahay fiiriy qabuulkiisa subxaana wa tacaala ah, hawshan haysaa fiiri waqtidaau thawaabi alacmaali fi laakhira waqtidaau thawaabi alacmaali acmaasha thawaabkeeda iyo ajirkeeda ood aakhiro un ka rajayso adaan adduunka waxba ka rajayn laakiin in badan jala jalaaluhu acmaasha saalixada ah wanaag fara badan baa adduunka dadka lagu siiya laakiin adigu dalabkaagu aakhiraha noqdo rajadaadu aakhiraha noqoto ah. ilahy hadduu adduunka wax kugu siiyo iska arag dhib male khayru ku siiye waay laakiin waxba haka rajayn dunya wacan lfudayl bn ciyaadin raximah llah imaamka jaliilka ah qaala wuxuu yidhi tarku lcamali liajli nnaasi riyaa camal aada samayn lahayd oo camal saalixa ah. inaad dadka dartiis uga tagto waa naftirkiisa waa riyaa walcamalu liajli nnaasi dadka darti inaad camal u samaysaan waa shirk shirki wey oo ilahay baabad la sharig yeeshay wاlkhlaasuna wa an yucaafiyaka allah ikhlaasku wa an yucaafiyaka allahu inuu ilaahay ka caafiyo minhumaa labadoodaaba in ilaahay ka caafiyo yani inaadan dadka darkii camalna u samaynin dadka dartood camalna aadan uga tegin camalna aadan uga tegin aad samayn lahayd oo khayra iyaga dartood aadan uga tegin camal aad samaysayna aadan iyaga dartood u samayn weyaan ikhlaasku waa inuu ilaahay ka caafiya labada mid walba yani waxbaad camal khayriyaad samayn lahayd arrin baad samayn lahayd waxaad uga tegaysaa dadka dartood si aan lagu dhaliilin wax lagu odhan ah, waxa weeyaan waa riya ama camal baad samaynaysaa ujeedadaadun ay tahay inay dadku ay kugu ammaanaan ama kugu jeclaadaan taasina waaba shirkiba ikhlaaskuna waa ilahay inuu ka caafi allah naga caafi wa can sahlin الtasturiyi raximah اllah qaala wuxuu yihi nadara alakyaasu cuqaashii caaqiliinta ahaa waxay fiiriyeen fi tafsiiri اlikhlaas ikhlaaska macnihiisay fiiriyeen ee tafsiirkiisa falam yajiduu gayra hada mayna arag yani waxay ku dhammaadeen weeye oo ay ku intahoodeen ikhlaaska tafsiirkiisa hadal badan baa laga sheegay waxay ku dhammaadeen an takuuna xarakatuhu wa sukuunuhu fi sirihi wa calaaniyatihi lilahi waxda an takuuna xarakatuhu xarakadiisa xarakatu shaqs dhaqdhaqaaqiisa wa sukuunuhu deganaanshihiisa fii sirihi marka uu keliyahay wa calaaniyatihi wuxuu dadka dhex joogo lilahi tacala hadduu dhaqdhaqaaqna ilahay dartii buu dhaqaaqay hadduu degan yahayna ilahay dartii buu degan yahay dadka hortiisa iyo dadka yani markuu keliyahay waa ishuhume ilaahay dartiisu laa yumaasijuhu shayun shayna ma dheehayo laa yumaasijuhu shayun laa nafsun walaa hawa walaa dunya waa macaani mutaraadifa nafta amaceeda iyo waxyaalaha ay jeceshahay iyo hawada oo ah ibtiqaa ma garanaysaa Eh, ama dalaal ama baadi qalbigiisa ka ku buuxdo ama dhaqan uu raacayo ama waxyaalo noocaasa walaa dunya iyo adduunya midna intaasoo dhanba in ilaahay uu maaragtay ka dahiro weeye ikhlaasku wa can isiri raximah llah qaala wuxuu yihi laa tacmal linnaasi shay-an dadka awgii waxba hau sameeya walaa tatruk lahum shay-an dadka awgiina waxba hauga tegay walaa tuci lahum shay-an shayna iyaga ha siinin yani camalkaaga saalixaad ilahay ugu dhawaanayso waxba ka siinin waxba ka siinin macnaheedu waa maxay yani waxba u samayn iyaga dartooda wey walaa takshif lahum shay-an camal siri oo adiga ilaah idinka dhexeeyana waxba ha u kashfin wallahi xalay o dhan baan taagnaayo xalay o dhan baan qur-aan akhrisanayayo maanta waa soo marayo maxaad u siinaysa dadkii baad siinaysaa camalkaaga camalkaaga inbaa soomaya soonku waa wanaagsan yahay soonkuna min alacmaali siri buu ka mid yahay soo ma marka waxa wey wuxuu leeya waa mashaah baa la siin ama la siin waa soomana wax kale uu ohan karaa yani wax kale u marka camalkaagii adiga ilaahay idinka dhexeeyey ilaahay dartii un samee dadkana waxbaa ka siin haddii kale dadkaas wax ka siisay hadhowna iyagaa lagu xawilaya malqiyaama iyagoo fuqaraa waxba haysanino qaabana kabalaawo oo oh, waxbaanay kuwaas ka qadaa lagu leey maxayba haystaan kulli shay u ka tagay allah yarzuqna ikhlaas can lqushayriyi qaala aqalu sidqi istiwaau siri walcalaaniya sidqiga iyo ikhlaaska waa macaani kulligood mutaraadifa sidqi waa karun sheeg camalka saalixa inuu karun sheegayo ilaahay dartiisna ula jeedo wey inta ugu yar waa istiwaau siri walcalaaniya waa arrin muhima jiddan sir walcalaaniya goobta dadku ay ku arkayaan ee meeshaad keliga tahay inay isku mid noqdaan oo isku si aada u muraacayso oo camalkaagu isku mid noqdo taasaa ugu yar buu ku leeyahay aqal darajaat asidq وعن الxاrث المxاasibiyi raximah الlه qaala wuxuu yihi aلصaadiqu kan saadiqa ee mkhliska ah huwa اladii kii waaye laa yubaalii aan u aabayeelaynin un dan ka lahayn لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق min ajli salaaxi qalbihi low kharaja kulu qadrin lahu haddii uu baxo qadar kaste iyo mudnaasho kaste oo cinda quluubi lkhalq khalqiga quluubtooda uu jiro inuu ka baxo quluubtooda oo bimacnaa ka qiimo dhaco dadka agtiisa dadka agtiisa uuna qiimo ku yeelanin weeye min ajli salaaxi qalbihi qalbigiisa wanaag uu wanaajinayo awgeed in dadka uu la qiimo beelo ka aan danta ka lahayn weeye hada huwa saadiq kan saadiqa ah laa yubaali walaa yuxibu ma jecla iطilaaca annaasi calaa mahaqiili darri min xusni camalihi ma jecla in dadku ay daalacdaan o arkaan calaa mahaqiili dhari iska dhaf cabalku weyne yani mithqaalu dhar dharada mithqaalkeeda ah, waxaa ugu yar qaban kartaa mays indhuhu ayna qabanaynin taas ba allaha ka dhigo camalkiisa saalixa ah ma uu jeclayna dadku ay daalacdaan min xusni camalihi camalkiisa wanaagsan walaa yakrahu maca dalika ma kahanayo oo ma nacba iilaaca annaasi dadku inay daalacdaan calaa sayihi min camali camalkiisa xun inay dadku daalacdaanna ma kahanayo oo waxun hadduu samaynayo ama waxun uu ku jiro ama shay xun gaf uu ka dhaco ma nacba inay dadku ay arkaan ma kahanayo hadday dadku ku arkaan ma u kahanayo ma nacba limaada fa ina karaahatahu lidalik karaahada uu karhayo arrintaas daliilun bay u tahay waa daliil calى anahu yuxibu ziyaadata cindahum ziyaado agtooda ka rajaynaya iyo madxi iyo fanaa walaysa hada min akhlaaqi sidiiqiin sidiiqiinta saadiqiinta ah ee mukhlisiinta ah akhlaaqdooda kama ay mid aha waa arrimo aad u aad adag wey arrimo aad u aad adag weeye leanna insaanka marka hore shaydaanku wuxuu ku dadaalayaa inuu khayrka ama camalka wanaagsan u garabmariyo u diido marka uu diido oo multasim noqdo oo diintiisii uu qabsadana acmaashii saalixa uu ku dhegana wuxuu ku dadaalayaa inuu eh, marin habaabiyo oo uu meel kala mariyo oo thawaabkii uu heli waayo taasuu ku dadaalaya ah. marka in dadku ay ku ammaanaan in calal aqali dadku ay ku jeclaadaan in camalkiisa aan wanaagsanayn dadku aynaan arag in wanaagiisa ay arkaan naf waliba waa jeceshahay laakiin calaamaat likhlaas waxa weeye in arrimahaas oo dhan qalbigiisa uu ka saafi gareeyo uusan yani wax ihtimaama iyo wax una yani arrintaas una dan ka gelin dan iyo muraad uusan ka gelin ahama shay inuu ilaahay la tacamulo subxaanah wa tacaala wa can gayrihi imaamkaas keyrkiisa waxaa laga soo naqliyey idaa alabta allaha bisidqi haddaad ilaahay subxaanahu wa tacaala keligiis uun aad dalabto oo aad raadiso rabbiga aad raadiso bisidqi aad ku raadiso walihlaas aad ku raadiso actaaka rabbigaa wuxuu ku siinayaa miraatan miraayad buu ku siinayaa tubsiru fiiha kula shayin min cajaa'ib اdunya walaaakhira adduunyada cajaaibteeda iyo aakhira cajaaibteeda aad ka arkayso ka daalacanayso ayaa ilaahay ku siinaya bimacnaa ilaahay subxaana wa tacaala xikmu qalbigaaga ku shubayaao yani cajaa'ib addunya walaakhira kuu muuqanaysa adduunyadu waxa ay tahay yaa kuu cadaanaysa aakhiro qiimaha ay leedahay baa kuu cadaanaya marka ikhlaaskii waa uu kuu sahlanaanaya leanna ikhlaas yaridu waxay ka imaanaysaa macrifo yaraantay ka imaanaysa ninka ilaahay subxaana wa tacaala macrifo u leh oo ilahay agtiisa uu ka wen yahay subxaanahu jala jalaaluhu oo og dur iyo nafc iyo dhib iyo dheef wanaag sacaado iyo liibaan kulligood in gacanta ilaahay ku jiraan dee dad dadka dankama leh maxay yihin dadku waa masaakiin ma cadahum shay qaala shaykhu waaqaawilu salafi fi hada kaiirat salafu saalix raximahum llah aqwaashooda kalimaadkooda fi hada kaiiratu waa ay badan tahay asharnaa ilaa hadihi laxruf axruftaas kalimaadka aan sheegnay tilmaan baanu ka bixinay minha yani ma koobi karno ujeedaa waxaan saa u yeelnay tanbiihan cala almatluub arrinta la doonayo inaanu ku baraarujinno oo ah ninkan qaariga ah mutacalimka ama mucalimka qur-aanka inuu mukhlis u noqdo lilahi tacaala waqad dakartu buu yidhi imaamku jumalan min dalika baan sheegay amaan xusay maca sharxihaa iyadoona aada usii sharxay usii balbalaariyey fii awali sharxi lmuhadab kitaabka almuhadab sharaxiisa waa kitaabkan loo yaqaano majmuuca ee ah ma garanaysaa majmaca ugu weyn ama muntaha almufta bihi fi madhab اlimaam الshaafici raximah اllahu tacaala kitaabkaas isaga ah oo alimaam الnawowi ma uusan dhamaystirin soo dhamaystirin uu dhintay raximah اllah waxaa weeye muqadimadu ku leeyahay markii horeyn kitaabkan aan alifayay aan waday wuxuu noqon lahaa asfaar fara badano yani in geel fara badan lagu rara mooye ayna dadku qaadhaynin fakhtashartu markaasaan soo koobay ikhtisaarka uu sheegayo dhowr iyo dhowr iyo toban mujalad ayuuna dhexda kaga dhintay weli akhirkiisa uma dhowaanba markaasuu le waxaan saa u yeelaynaa dadka aan usoo koobo marka waa kitaab jaliilah marka arrimahaasuu kaga hadlay wadamantu ilayha damamtu ilayha sharaxa isaga meeshaas waxaan aan aan u dumay oo aan ku daray min aadaabi almucallimi walmutacallimi aadaabta mucallimka iyo kan wax baranaya iyo wlfaqihi kan faqiiha ah iyo wlmutafaqihi kan fiqiga baranaya maa laa yastaqni canhu aalibu cilmin yani halkaasuu kuu ixaalaynaya waxaan nin aalibu cilmi uusan ka kaaftoomin halkaasaan ku sheegaya haddii aad doonayso ziyaada halkaa ka doono weeyaan wallahu tacala aclam faslun fi licraadi can acraadi addunya baabkii hore unbayba qeyb ka mid ah weeyaan fasl waxaa weeyaan fi lraadi ka jeedsasho laga jeedsado oo laga zaahido can acraad dunya adduunyada acraadeeda adduunyada caradkeeda bimacnaa mataaceeda dhaldhalaalkeeda quruxdeeda wanaageeda in laga jeedsado waxba lagu falin wayanbagii waxaa wanaagsan buu yidhi anlaa yaqsida ninkan laga hadlayo caalimka iyo mutacalimka mucalimka iyo mutacalimka kan baranaya anlaa yaqsida bihi in uusan u qasdin bihi bilcilmi tawasulan ilaa caradin min acraadi dunya inuu ku gaadho mataac oo min mataaci dunya adduunyada manfaada manaaficdeeda manfaca kamida inuusan uqasdin ugu qasdin cilmiga inuu ku gaadho min maal aw ri'aasa aw wajaha aw irtifaacin cala aqraanihi aw hana'in cinda annaas intaasoo dhan min manaafic dunya ilmigan uu baranayo inuu ilaahay dartiisunu barto inuusan u qasdin inuu ku gaadho maal inuu ku helo ama madaxnimo ku helo rias ama wajaha jah iyo fulaan la yidhaaho maaragtay ah, dadka agtiisa weynaan uusan ka helin aw irtifaac ala aqraanihi ama aqraantiisa isaga la da-da ah ama yani la ah ay isku da-dan yihiin inuu ka weynaado oo bimacnaa nin ka mudan oo ka sareeya uusan inuusan dab aw hanaayan cinda annaas ama dadka madxigooda iyo tanahooda inay ammaanaan inuusan u qasdin aw sarfi wujuuhi nnaasi ileyh ama dadku isaga ay daba guuraan oo xaggiisa ay usoo cararaan oo dadku ay xaggiisa usoo jahaystaan inuusan ujeedin yani inuusan cilmiga u barin arrimahaas aw naxwi dalika waxay lamid ah. walaa yushiinu lmuqriu ninka muqriga ah ee dadka qur-aanka baranaya yuusan xumaynin oo fool xumaynin uuna yani dhaawicin iqra'ahu iqraa dadka uu qur-aanka u akrinayo biamacin yuusan ku xumaynin oo ku fool xumaynin amac fii rifqin yani rifqigu waa kullu shayin yurtafaqu bihi shay kaste oo lagu intifaaco wey fii rifqin ay maa yuntafac fi manfacatin oo yaxsulu lahu uu ka helaayo min bacdi man yaqra'u calayhi dadka isaga qur-aanka ku dul akrinaya ee ka baranaya yani iqraha uu kudul ay ku aqrinayaan waa inuu lilaahi u noqdaa waliwajhi illaahi uusan noqdaa oo uusan fool xumaynin oo uusan dhaawicin yani ikhlaaskaas biamc amc ku jira inuu wax dadka uu ka helo min bacdi man yaqra' caleyh sawaء kana dalika rifq manfacadaas maalan ama maal maal ha ahaado aw khidma bal yuusan ahayn lakin khidma kan waxbaranayo u khidmeeyo wain qalla haba yaraatay arrintaasi walow kaana haba ahaato calaa suurati lhadiya hadiyadba ha hadiyaba ha ahaatee alatii lowlaa qira'atuhu calayhi lamaa ahdaha ilayhi walow allaha kaba dhigay hadiyad uu kan maaragtay ardayga uu sheekhiisa uu u keenayo mana uusan u keenayn hadduusan uuna qur-aanka ka baranayn taaba allah ka dhigay waxa wanaagsan buu yihi laakiin ufiirsada imaamku waa imaam jaliil raximah llah wuxuu isticmaalay siiqat yani yanbai yanbai yajibu muusa oranin hadii yajibu hadduu yidhaha markaas waxaasoo dhan waxay noqon lahay waxaan banaanayn marka waa banaan tahay qofka qur-aanka dadka baraya inuu wax ku helo lakin laysa hada huwa ladii yanbai ladii yanbaqii oo ikhlaaska tusinaya oo darajada teeda ugu weyneed ee la doonaya in la gaaro waxa weeye in khaasatan fi tacliimi lqur-aan uusan yani baridda qur-aanka uu barayo uusan wax maala iyo eh, una damcin iyo khidma walow hadiyan allah ka dhigay qaala allahu tacala wuxuu yihi waman kana yuriidu xarha alaakhirati waman kana yuriidu xarha addunya nu'tihi minha وما له في الآخرة من نصيب arrin caama ah. adduunka yani eh, mirihiisa eh, ninkii doonaya oo adduunyada wanaageeda doonaya eh, waa la siinaya baa ilaah yidhi laakiin aakhira wax nasiib uu ku leeyahay male man kana yuriidu xarha alaakhirati baa ka horeysay nazid lahu fii xarihi aakhira ninkii doonaya iyo midhaheeda iyo wanaageeda ilaahay subxaana wa tacaala waa u ziyaadinaya laakiin adduunyada ninkii dalba waxa weeye adduunyadiisa waa la siinaya lakiin aakhira wax nasiibuu kuleeyahay male arrintaa inaad ka baqdaa buu kuleeyahay wa qaala tacaala man kana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiha maa nashaa tan degdegaysa adduunyada ah ninkii doonaya inuu iyada ka meel gaadho oo iyada magaranaysa uu gaadho sawaan wuxuu ku gaarayo cilmi ha noqdo ama qur-aan ha noqdo ama waxyaalahan camalka saalixa laga soo sheekeynaya ha noqda ama adduunyinka la noqday cajalnaa lahu waan dadejinaa fiiha ma nashaau waxaan doonno liman nuriid waliba kaan doonayno ah, uma jacalnaa lahu jahanama yaslaha madmuuma madxuura dabcan aayadahaasi waa dadka aakhiro ka jedsaday aan aakhiro rumaysnayn na aakhiro aan danta ka lahayn ninkan ma garanaysaa isaguna muriidka ahee yuriidu wajha allahi doonaya aayadahaasi waa inuu ka baqaa waa inuu adduunyada iskaga jedsadaa usan waxba ku falin an abi hurayraa radi allahu canhu qala qala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu yihi man tacallama cilman cilmi ninkii barta mima yubtagaa bihi wajhu llah cilmigaasoo ka mida waxaa ilaahay wejgiisa lagu dalbayo in ilaahay loogu dhawaado ilaahay raalli ku noqdo subxaanah wa tacaala laa yatacalamuhu uusan u baranaynin ila liyusiiba bihi caradan min addunya cilmiga asalkiisu ahaa in ilaahay wejigiisa lagu dalbo u baran usmaayo ilaa liyusiiba bihi caradan min wuxuu u baranayaaba inuu adduunyo ku gaaro mansib ku gaaro meel ku qabsado wasaaro ku qabsado halkaa ka gaaro lacag ku helo ninka isagaa lam yajid carfa aljannati jannada udugeeda ma helaayo yowma alqiyaama iska dhaafin u galay allah naga koriy allah naga koriy rawahu abu daawuud biisnaadin saxiix wa miluhu axaadiiu kaiira ayaa tusinaysa wacan anasin waxudayfa wakacb bni malik radi allahu canhum ana rasuul اllahi sal اla alيyه wasalam qaala wuxuu yihi man dalba alcilma cilmiga ninkii dalba oo raadiya oo barta liyumaariya bihi sufaha kuwa sufahada ahe jaahiliinta ahe hadal ma aan wax kala haynin inuu kula doodo iyagu dood inuu iyaga kula doodo aw yukaahira bihi اlculamaa ama culimmada uu isku isku badbadi bimacnaa culimadahu ka badiyo waxwaadi ka badiyaa iyo tartan uu dhinaca la galo aw yasrifa bihi wujuuha annaasi ilayhi ama dadka wejiyadooda iyo jihadooda isagu isu jeediyo waa calim la waa wanaa waa ninkii wanaagsanaa la lagu soo bato falyatabawa kaasi maqcadahu min annaar booskiisa naarta hadeerba ha kusii talagala meeshuu naarta ka geli lahaa waa uu galayaa wey allah naga koriyay rawahu tirmidiyu min riwaayati kacbi bni malik waqaala adkhalahu allahu naar naar buu galayaa lianna wixii ilaahay loogu dhowaan lahaa ayuu wuxuu isagu u baranayaa inuu dad kula doodo sufahada kula doodo ama ma garanaysaa oo ugu faanfaano culimmada waxbaan idinka badiya waxbaan idinka ama dadku ay ma garanaysaa daba guuraan oo ka agdhowaadaan oo waa uun amraad jirta weeyaan oo shaydaanku uusan yani u adeegsanayo dadkii marka hore ka fakaday albaabkii hore uu istaagay wuxuu ku dadaalay dadku inayna marka hore ayna diintaba soo gelin oo inay taacada ilahi usoo beedhay markay soo galaanna waa waxa uu ku baadayeynayo oo ma garanayso faslun fi maxduuraati niyati tacallumi waxyaalaha in laga digtoonaado fi maxduuraati niyati tacallum tacallumka aw tacliimi tacliimiga niyati tacliimi tacliimta iyo waxyaalaha la baranayo waxyaalaha in laga digtoonaado u walyaxdar haka digtoonaado kula alxadar kula alxadar digniinta oo dhan haka dignaado ti ugu badan yani xadarka ugu weyn haka digtoonaado min qasdihi اtakfiira bikafrati اlmushtagiliina calayhi tacliimta waa kan dadka waxbaraya wey qaari-an dadka qur-aanka baraya ilan kitaabkani wuxuu u dejiisan yahay fii aadaabi xamalat qur'aani ninkan dadka quraanka baraya ha ka digtoonaado digniintii ugu weyneyd ee ugu badnayd min qasdihi takfiir badnaasho bikahrat lmushtahiliina calayhi mushtahiliina calayhi ay lmutacalimiina minhu dadka isaga ka baranaya qur inay bataan oo atbaax fara badan u yeesho oo dad fara badan inuu arrintaa u qasto inay ahaato ma ah inay ahaato ilaah xaggiisa ka ahaato waa min allah laakiin inuu isagu u qasdo oo yani arday fara badan uu rajeeyo dadku ay bataan uu ku farxo ha ka digtoonaada arrinta wlmukhtalifiina ilayh kuwa mukhtalifiinta ilayh kusoo ceshoomaya waa kusoo noqnoqonaya oo imaanaya lasii galayo lasoo galayo kaasoo loo imanayo haakada walyaxdar haka digtoonaado min karaahiyati qiraa'ati asxaabihi calaa gayrihi cilal jira buu sheekhu taabanaya oo dadka qaarkiis amraad ay ku dhacdo weyaan bimacnaa dadka isaga asxaabtiisa ahaa ee qur-aanka ardadiisa ahaa ee isaga qur-aanka ka baranayay hadday nin sheekh kale ay u tagaan oo ay maaragtay ay wax ka rorsadaan yuusan kahanin uusan dhicin walyaxdar ha ka digtoonaado min karaahati qira'ati asxaabihi asxaabtiisa isaga calaa gayrihi miman yuntafacu bihi mid eyrkiisa oo lagu intifaacayo oo caalim kale ah inay aadaan oo sheekh kale oo qur-aanka ay ka bartaan ha ka digtoonaada inuu arrintaa ka hadlo wa taas waa musiiba oo yubtalaa biha bacd lmucallimiina aljaahiliin oo aan waxbaba garanaynin oon ilaahayba garanaynin subxaana wa tacaala oo aan waxba kala ogeyn weeye waa musiibo ku dhacda weeye kuwaas oo ardaydii ardaygii asaga wax ka baranayay hadduu nin kale u tago waxa waaye waa waa waa ka caroonaya muxuu kaas kale ka doonay buu leeya wahiya dalaalatun dilaala waadixa waaye oo tusinaysa bayina oo cad weliba min saaxibiha calaa suui niyatihi wa fasaadi dawiyatihi xumaatada niyadiisa iyo dayatihi qalbigiisa daboolanay dadku ayna arkaynin inuu xun yahay bay tusinaysaa ay daliil u tahay bal hiya xujatun waaye oo qaica xujo qaatica oo daliil waadixa على عدم إراadته بتacليمه وجه الlahi الكريم inuusan ilaahay wejigiisa uusan ujeedin oo uusan tacliimtan dadka uu barayo ilahay dartaysan ka ahayn bay dliilu tahay faإنhu low araada أraada الlaha تaعaalى haddii uu ilaahay unu doonayo cid kale un doonaynin بتacliimihi lama kariha dalik ma uusan kahdeen in ardadii ay sheekh kale u tagaan ma uusan kahdeen bal qaala لنfsihi hadday xataa naftiisu ay ku xuuxisho ay ula timaado naftiisa wuxuu ku odhanayaa marka ana aradtu aacata bitacliimihi waqad xasalat an maxaan ka rabay ninkan soo inuu waxbarto maahaynha hadduu meel kale ka helay ujeedadii aan waan helay ama anayga haga barto ama ayri haka barto wa qasada biqira'atihi calaa gayri ziyaadata cilmin falaa catba calayhi nin aniga fiican haddii uu helay oo ma garanaysa uu ka faa waaba sidii aan rabaysay ujeedadu ma ahayn inuu intuu waxbarto aniga ilahay raalli iga noqdo haddii waaba la helayba marka muraadkii waa la helay shardi maaha inuu aniga igu aqriye oo aniga iga bartee ma haddii uu qof kale ujeedadii la gaaray fa waaba arrintaa doonaya falaa cadba calayhi idan wax canaanaho dushiisa saaran male saasuu naftiisa ku ohanaya waqad rawaynaa fi musnad alimaami almujmaci calaa xifdihi wa imaamatihi abi muxamed addaaramiyi imaamkaas jaliilka ahee daaramiga addaarami raximah ullah ee lagu kulmay ama culimmadu ay ku kulmeen yani oo ay u markhaati kaceen calaa xifdihi wa imaamatihi can caliyi bni abi aalibin radia allahu canhu anahu qaala inuu yidhi yaa xamalat alcilmi icmaluu bihi fainama alcaalimu man camila bima calima wawaafaqa cilmahu camaluhu wasayakunu aqwaamu yaxmiluuna alcilma لا يجاوز تراقيهم تخالف عملهم علمهم وتخالف سريرتهم علانيتهم علانيتهم يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدع أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى وهذا الجليل هو وين ويان oo aada iyo aada khatar u ah allahna fahansiiyo yani hadalkan oo imaamu darami uu ka rawiyay can caliy bni abi alibin radia allahu canhu ya xamalat lcilmi xamalat lcilmigo alabat lcilmi ama dadkiinan cilmiga xambaarsan ee mucalimiinta ah ee dadka waxbarayo icmaluu bihi ku camal fala fa inama alcaalimu caalimku waa kee man camila bima ninka waxa uu bartay ku camal falay kaasaa caalima wa waafaqa cilmahu camalu wawaafaqa cilmuhu cilmahu camaluhu waafaqa camaluhu camalkiisa u waafaqay cilmahu cilmigiisa u waafaqay cilmigiisa iyo camalkiisu ay iswaafaqeen oo uu dabaqay way oo hirgelayay wasayakuunu waxaa ahaan doona aqwaamun yaxmiluuna alcilma cilmiga xambaaray kuwa ahaan doona oo iman doona yani fima yastaqbilu min azaman hada yadulu calى anahu fi xukmi marfuuc cali bn abi alib radi allahu canhu nabiga alayh الsalaatu wasalaam unbuu ka maqlay wasayakunu aqwaamun oo yaxmiluuna alcilma cilmiga xambaarsanoo xamalat lcilmi ah laa yujaawizu taraaqiyahum tarquwadooda ama maxay ahayd kalxamahooda soo mahay soomaali iska bilowna lama raacib alla uusan dhaafaynin halkaa uusan soo u dhaafaynin laabtaba uusan u gudbaynin way inta koroo afkan iyo carabkan iyo oona ka wadahayaan xagga laabta hoose iyo qalbiga una gaaraynin baaba iman doona oo markay afka ka hadlayaan aad cilmigooda la yaabayso laakiin qalbiga wax nuura iyo wax iimaana iyo wax khayra uusan qalbigooda uusan ku jirin yuaalifu amalahum yukhaalifu camaluhum cilmahum cilmigooda iyo camalkooda waa iskhilaafsanyi hadalka ay ku hadlayaan markay hadlayaan allahu akbar hadlayaan laakiin camalkoodu waa camal faasida oo hagaagsani wa sariiratuhum sariiratahum calaaniyatahum sariiradooda iyo calaaniyadooduna way iskhilaafaysaa oo marka ay kala iyo marka ay dadka la joogaan waa kala duwan yihiin isku mid maaha markuu dadka la joogo yudhir wuxuu muujinaya wanaag iyo salaax iyo khayr buu muujinaya laakiin markuu kali noqdo waa dibi ma aragtay lagu sii daayey arri lagu sii daayey waayo meesha uu kasoo gaadho oo ayuu maarata xumaatada uu ka galaya yajlisuuna xilaqan bay u fadhiisanayaan yubaahi bacduhum bacd xilaq bay fadhiisanayaano xalaq xalaqay u fadhiisanayaano qaarka qaarka kale cilmiga ugu faanayaano waa kaaso xataa ina arajula midka iyaga ka mid la yaqdabu calaa jaliisihi jaliiskiisa wax ka baranaya uu ku caroonaya an yajlisa ilaa hayrihi inuu mid kale uu u tago wayadachu uu ka tago xalaqadan uu ka tago xalaqa kale u tago inuu wax kasoo barto waa u ka xanaaqaya aad iga tagtood aniga iga tagtay manaa ulaaika kuwaas laa tascadu acmaaluhum acmaashoodu cerka ma fuulays ma gaalayso waay ma gudbayso cerka waa lagu soo tuurayaa wey ilahay ka aqbali maayo laa tascadu acmaaluhum fi majaalisihim tilka ila allahi tacaala majaalistoodaasi majaalis faasida waay oon waxba u taraynin oo ilahayna aan u gudbaynin xaggiisa la geynayna marduud calayhim lana niyadooda ayaa faasida allah naga koriyay waqad saxa can limaam shaaficiyi raximah llah waxaa ka asaxay imaamkii jaliilka ahaa imaam shaafici raximah llah anahu qaala inuu yidhi wadidtu ana hada alkhalqa tacalamuu hada alcilma yacni cilmahu wa kutubah cla an laa yunsaba ilaya xarfu minhu allahu akbar imaam shaafici raximah llah wadidtu waxaan jeclaaday buui wa huwa saadiqun fii qowlih wadda min qalbihi yani qalbiga waxaan ka jeclahay ana hada alkhalqa dadkani tacalamuu hada alcilma cilmigan cilmigayga ah cilmigiisii kutubtiisii ujeedaan inay bartaan calaa an laa yunsaba ilaya xarfun min inay bartaan wamaca dalika calaa an laa ay maca hada an laa yunsaba ilaya xarfun minhu xaraf xaraf cilmiga ay baranayaan inay aniga aan la ii nisbaynin bimacnaa inay bartaan cilmigan ayaan jeclaaday oo ayna xaraf ka mid aniga ii nisbaynin oyna odhanin imaamu shaafici baa saa yidhi oo imaamu shaafici baa kitaabkaa qorayo alimaamu shaafici baa saa yidhi marka waa waa waa daliil waadix calaa ikhlaasihi lilahi tacaala inuu ilaahay dartiis uun uula jeeday ay maaragtay arrintaasi ay daliil ku tahay walidalika fi zaman salaf saalix waxaa laga heli jiray dad badan oo min nafaa-ish اlkutub alifi jiray kitaab nafiisa oo cilmi ka buux ayuu alifaya maca dalika ku qori maayo kutub badan baa marka waxaa la helaa oo mar dambe dadku ay heleen oo min nafaa alcilmi ah laakiin ninka alifa aan la ogeyn cilmigiisii halkaasuu dhex dhigay waana ka tegay maxaa magaciisu ugu qoraya magacayga maxaan ugu qoraya marka arrimahaas wallahi arrimaa iska waa laga daba yimid oo waxaa ka daba yimid shahaadooyin baa ka daba yimidoo oo eh, shahaadaba qofka u sameynaya shahaadadu waa waraaq uu ku qorayo cilmiba baan aqaanaaba cilmi baan aqaanaayo darajadaasaan ku gaarayo halkaasaan maraya oo imtiyaas baan ku keenay jayid jidan baan ku keenay oo maxay baan ku keenay oo cilmigaasa ah. beri baan berigaan asarta aan aan dhigtay oo dhameeyey baan aan ka degdegay shahaado ma qaadanin waa iska tegay xamalan waqtiga ma aha shahaadaynah rabine waqtigaan ka degdegay oo sheekhaan raxmatullahi caleyh jiranayo marka xaggaan iska aday intaan meesha iska mashquulsanaabaa waxaa kuliyat daraasaat alislaamiya baa yaxamar laga sameeyey marka waxaa laigu yeelay inaan maadada qur-aanka ka dhigo meesha marka nimankii waxay gu dhaheen bal shahaadooyinkii wax noo keen si aan u diiwaan meesha maaragtay ilen mudaris rasmiga ah tahay jaamacadda wax ka dhigay loo keeno markaasaan sheekh ka idan qaato waan ihi waxaan masaraan yar gaadhayaa waraaqaha ee waxaasaan soo qaadanayaa shahaadooyinkaaga marka aad buu ila yaabay alwaalid raxmatullah caleyh oo mas diyaarad baad fuulaysaa safar baad galaysaana waraaq soo qaadato waraaq baad waraaq cilmi baan aqaana amaad soo yaad u dhoofaysaa miya waxay noqotay arrintaa ka yaxyaxaba ma haddaad safar u galaysaa waraaq soo qaadato inaa lilahi wa inaa ilay raajicuun waaba ila yaabay maca dalika waa ii idmay o inaan iska tago zamankii hore lama joogaan in hadda ab waxa waaye waa arrimihii way isbedeleen marka waxaa waaye waraaqaa loo baahan yahay waraaqahaasa laysku tawdiifinaya laysku shaqaaleynayayo sidii hore ma aho isagu berigu masar tegi baa jirtay afar iyo toddobaatankio oo isagu weliba dee markaa da-diisuna weyneyd cilmiga cilmu qiraaadkana aada u yaqaana ayuu laakiin wuxuu dabcay inuu asaniidda reer masarna soo qaato oo xaggaa ah markaasu inuu weliba xerayuu doonayo ardada ka qayb galo marka aad bay u ixtiraameen waa soo dhaweeyeen oo raggii waaweynaa xusar iyo raggaasida markaasaa joogayo la fadhiisan jiray almuhim bacda sit sabca shuhuur ay waxay dhaheen waxaan ku siinaynaa maxad alqira'aatka shahaadadiisa oo sideed sano lagu qaato baan ku siinaynaa markaas waa ka diiday wuxuu yidhi anigu waraaq lagu qori maayo cilmi hebel baan aqaana <laughs> waraaq lagu qori maayo eh, marka ijaazada ijaazadii caadiga ahayd oo sanadka ahayd ayuu kasoo qaatay marka dadkii hore zamankii hore saasaa la ilaahay dartiis baana cilmiga loo baran jiray maqsuudkii ujeedadu halkaasay ahayd eh, culimmadii dambe ee arrintan ma aragtay kheyr allaha siiyaguna qasdigoodu qasdi wanaagsan buu ahaa waxay arkeen dadku in ma garanaysaa yani fasaaduniya dadku iska dhacay oo raqbadii cilmiga iyo diintii iska yaraatay maadaama meeshii dowlado la noqday oo wasaarado la noqday oo arrimo idaaro la sameeyey waxay arkeen dadka haddii sidatan loo daayo inaan hadhow cilmigii aan baranaynin bal waxay dhaheen marka wax wuxuun u eg waxay dadku ay ku shaqaystaan anu u samayno oo alqaabtii naftirkeeda jaamacaddii baccalarios iyo magister iyo doctora iyo sian dadka cilmiga u ficlan sidii baa dhacdayoo haddaan sa aynan culimmadaasi ayna samayn lahayn kheyr allaha siiye dee dadku in badan baa laiska dayn lahaa oo looma jeedsadeen waa waana in badan oo dadka ka midna marka hore ujeedadooda haba ahaatay shahaadaya inay qaataane laakiin wuxuu yihi talabna alcilma ligayr illahi faaba alcilmu ila lilah cilmiga isagaa ilahay ku baraya marka dambe wafaqana allah waiyakum insha allah bacd sala alagaari msafaan ka dhima bas khalas insha alla bacd sala insha